qala alimaam abuاlxusein muslim bn xajaaj bn muslim اlqushayriy naysaburi raximah اllahu tacaala qad sharaxna min madhabi اlxadiidi waahlihi bacda ma yatawajahu bihi man araada sabiila اlqowm weli muqadimadii baan ku jiraa musanifka kitaabkiisa hordhaca uu ka dhigay qaybihii saddexdahaa ee uu qeybiyey akhbaarta iyo dabaqaadka iyo ruwaadda warinaysa akhbaartaas kuwa uu soo dhoweeyey ee uu yidhi waan qaadan iyo kuwa uu yidhi way la socdaan oo waan ku xijin iyo qaybihii uu yidhi u dhowaan mayno oo isku mashquulin mayno hadday noqdaan kuwa been lagu tuhmaystay iyo hadday noqdaan kuwa munkarulxadiid ah oo khilaafay ahlu hiqihii maca dacfihim amhilo dhowrana waa inoo keenay oo uu muqaaranaynayey dadkaa hore iyo kuwo kale uu nagu tusaaleeyey dadkaasi ahlu alwadci wa tawliid alakhbaarka ee axaadiista dejiya iyo kuwa munkarulxadiidka ee khilaafa fiqaadda marka musanifka wuxuu leeyahay qad sharaxnaa waan kuu sharaxnay oo waan kuu caddaynay min madhabi alxadiidi xadiidka madhabkiisi xaggiisa iyo wa ahlihi ahlilxadiidi xadiidka ehelkiisii xaggooda bacda maa shay qaarkii baan kuu sharaxnay uu yatawajahu bihi u qastaayo man qofkii araada doona sabiila alqowmi qoomkaas waddadooda qofkii doonaaya wuxuu u qasti karo iyo waddo uu mari karo oo iftiiminaysa ayaan soo caddayno on soo sharaxnay buu ku yidhi wa wufiqa weliba qofkaas doonay sabiilal qowmka doonitaankiisa iyo iraadadiisu keliya wax kuma hagaagaane wa wufiqa lahaa la waafajiya dariiqaas oo tawfiiq ilaahay iyo waafajin ilaahayna loogu daray iraada iyo niyad wanaag intuu la yimid yuu allana waafajiyey subxaanah maxaa yeelay wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah waxaad doonayso waxaa ka horaysa wuxuu ilaahay doonaayo marka doonidaadu waxay dhex gelaysaa mashiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala towfiiq min allah iyo ilhaam xag alla ka timid oo qofka ilaahay uu khayrka waafajiyo yaa wax lagu helaa marka qofkii ilaahay waafajiyey iraadana la yimid ayaa arrintaas ayada ah waddadaas qaadi oo fahmi kara sharaxaas wasanaziidu buu ku leeyahay musannifka raximahu llah weli kaama harine sanasiidu waan ziyaadin doonaa in shaa allahu hadduu alla yidhaahdo tacaala alla korahaaye culuwu daat culuwulqadar culuwu sharaf in shaa allahu tacaala sharxan sharax baan siyaadin doonaa iyo wa idaaxan caddayn fii mawaadica meelo aan caddaynayno min alkitaabi kitaabka ka mida aan ku caddaynayno cinda dikri alakhbaari akhbaarta sheegiddeeda agtee agteedaana caddaynaynaa akhbaartii almucallalati la cileeyey mucallala qaarkood waxbay ka sheegayaan mucalla in la dhahaya tacliilku mucallalada min min callala marka geela iyo durduurta iyo iyo qaarkood laakiin min almucallati la cileeyey ciladana waxaa weeyaan sabab khafi qaamid yaqdaxu alxadiid maca ana daahirahu salaama maca ana daahirahu asalaama waa waa sabab qarsoon oo xadiidka ceebeynaysa muuqaalka korena xadiidku waa ka fayoobi aad isdhihi laakiin cudur baa ku jira ay culimmada ehlulxifdiga ah ehlulitqaanka ehlujarxi waltacdiil waalcilal culimmadaas ayay garanayaan ay soo saari karaan marka akhbaarta mucallalada markaan marayno yaa wixii sharax u baahda oo cilladaa in la caddeeyo u baahdana waan sheegi doonaa buu dhihi uu leeyahay musanifka waana ka dhabeeyey oo meelo badan baad arki doontaa isagoo kitaabka musanifka u laabanaya axaadiis cilaysan oo uu ka tegey xadiidkii ahaa xadiidu caaisha radia allahu canha fi lmustaxaada haweenaydii mustaxaadada ahayd ee nabiga calayh salaatu uu yidhi calayh salaatu wasalaam utrukii salaata ayaama aqraa'iki marka uu yidhi kadibna uu kaa go-o waktigii xaylka uu kaa dhammaadana waa kii dhihi jiray sala allahu aleyh wasalam fakhsilii canka dam wasallii riwaayo xamaad uu leeyahay oo ziyaada ku dartay baa jirta wa tawaba'ii markaasuu wuxuu dhihi doonaa xaraf baan meeshan ka tagnay xamaad uu leeyahay xarafkaasaan ka tagnay sababta ugu tagayna liannaha mucallal waa cillaysan tahay waxaa iyadana duru kale muxuu ahaa riwaayooyin kale oo sidaas oo kale oo kala duwan ayuu musanifka sheegi doonaayo oo ay ka mid tahay xadiidkii isagana ku saabsanaa soonka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee la weydiiyey sawmu yowm alithnayn soonka uu soomaayo oo uu yidhi hada yowma wulidtu wa yowma buucidtu waa maalintii lay dhalay isniinteen dhashay waana maalintii laysoo saaray waxyiga igu bilowday bay isniin ahayd saasaan u soomayaa marka riwaayaa jirta ku dartay yowmu alithnayn walkhamiis marka walkhamiistaas ayuu cileynaya uu leeyahay iyadana waa iskaga tagnay marka meelahaasaa ka kamida ah, meeluhu sheegi doono idaa goortii baana caddayn doonaa ataynaa aan imaano calayhaa ee cala alahbaari almucallala akhbaartaa la cilleeyey markaan kor tagno ayaana caddayn doonaa fil amaakin alatii baan ku caddayn doonaa meelihii yaliiqu ku habboon bihaa amaakintu asharxu sharax iyo faahfaahin iyo walidaahu caddayn in shaa allahu tacaala buu yidhi oo walaa taquulanna lishayin innii faacilu dalika hada ilaa an yashaa allah aayaddaas ku camal falaya waxaasaan samayn doonaa hadhihin adoon insha allahu dhihin maxaa yeelay awooddaada ma aha arrintu waxay noqon doontana ma ogid mashiyadii ilaahay markaa ku xib insha allahu dheh lou ilaah yidhaahdo marka wuxuu leeyahy musanifka waxaan kuu caddaynay madhab alqowm sharax xadiidka iyo ehelkiisa wax qofka uu waddo ka dhigan karo qofka la waafajiyey waana ziyaadin doonaa buu ku leeyahay caddayn meelaha akhbaarta mucaalalada ah markaan marayno yaan caddayn doonaa intaa way hadda maqdacan waa iska kooban yahay wa bacdu intaa kadib yarxamuka allah allah kuu naxariistee falowla aladii ra'aynaa lowlaa jawaab bay u baahan taha waad arki doontaayoo lamaa sahula bayaal fog bay dhici doontaa jawaabta lowdaasi marka wuxuu leeyahay falowla ladii lowla aladii hadduuna arrinkii jirin ra'aynaa aan aragnay oo min suu'i saniici kahiirin in fara badan sanca xumadooda ah miman dad a dadkaas sancada xun nasaba u taagay nafsahu naftiisii muxaditha inuu muxadith yahay kuwa u istaagay oo isku muujiyey sanaa xumo badan oy la imaadeen haddaysan jirin fii maa ay ku sanca xumaadeen yalzamuhum ku laasimaayo oo ah min darxi laxaadiidi axaadiidka tegiddeed axaadiistii addaciifati daciifadaheed waalriwaayaati wa min darxi ariwaayaati riwaayooyinka tegiddeed almunkarati la inkiray inay tuuraan arrintaasaa laga rabay oo laasim ku kuahe tiibay sanaaxumo la imaadeen inay qaateen wa tarkiibka tegiddoodana way ku sanaaxumaadeen alikhtisaara inay ku gaabsadaan ay ka tageen cala alaxaadiidi axaadiidi alsaxiixati fayoobeed almashhuurati caankeedan qaraabo ku jirin mimaa axaadiistiina ka mida naqalahu ay soo naqliyeen ahiqaatu dadka lagu kalsoon yahay almacruufuuna la yaqaano bisidqi run iyo waalamaanati ammaano lagu yaqaano bacda macrifatihim weliba kuwa waxa xumaantaa samaynaayo aqoon bay waxa u samaynayaan bacda macrifatihim ayagoo garanaya wa iqraarihim weliba qiray bialsinatihim carabkooda ku qiray markii la yidhi xaggeed ka keenteen ana kaiiran wax fara badanoo mima yaqdifuun waxa ay tuurayaan bihi maaga ila alaqbiyaa'i dadka caamada ah min annaasi ka mida aqbiyadu huwa waxa ay ku tuurayaan mustankaru mid lainkiray inuu yahay bay qireen wamanquulun inuu yahay bay qireen mid laga soo naqriyey can qowmin dad ayra mardiyiina hayri mardiyiin aan laga raadi ahayn inay ka soo naqliyeen ayay afkooda ku qirteen miman dadkii inay kasoo qireen bay ka soo qaadeen bay qirteen dama riwaayata ka warintooda uu caayay canhum xaggooda a'immatu ahlilxadiid baa caayay milu malik ibnu anas dadku u caayo wa shucbata uu caayo ibnu xajaaj wa sufyaan ibnu cuyeenata u caayo wa yaxya ibnu saciid alqataan uu caayay wa cabdiraxmaan ibnu mahdi uu caayay wa hayrihim kayrkooda min ala'immati ragga ay caayeen inay ka soo qaadayaan bay sheegeen lowla ladii lamaa sahula calaynaa halkaasaad degaysaa intaa kale dushaad ku wadan lamaa sahula nooma sahlanaadeen calaynaa korka annaga alintisaabu inaan u istaagno limaa sa'alta waxaadna weydiisatay oo min atamyiizi kala soocid bayna saqiimi riwaayaati wa saxiixihaa wataxsiili iyo inaan keenno oon soo aruurino oon dhigno oon hortaada keenno oon alifno taxsiil macnaa taliif waay nooma sahlanaadeen maqdacan hadda wuxuu galay musanifka waxaan soo sheegnay cashiradeena hore ama cashirka u horeeyey inay jirto baaciu taaliifi lxadii kitaab baaciu taaliifi iyo daafic litaxqiiqi raqbati dalika daalib baacifka muxuu ahaa musanifka waxay ku bixiyey ku kiciy ku bixiyey muxuu ahaa inuu kitaabkan alifo muxuu ahaa dalab min aalibin naasix arday wanaagsan oo qiimo badnaa dalabuu sheekha ka dalbay inuu kitaab mukhtasarah oo saxiixa iyo fasaasidka kala qaadaayo inuu alifo ardaygaana muxuu ahaa kumuu ahaa axmed ibnu salamata naysaabuuri soo ma aheen marka warkii dalabkiisii waa dhegaystay sheekhu waa maqlay markuu dib u laabtay oo uu ka soo fikiray oo u ogaaday inay tahay caaqibo maxmuudaa iyo manfaco mawjuuda uu soo ogaaday oo dib haddana uu asaga isku higaadiyey oo dib isku fiiriyey oo arrintan uu ardiga weydiinayo waxa ka dhalan kara waxa uu fiiriyey wuxuu gartay oo dafciyey oo xoojiyey hadalkii iyo dalabkii ardayga waxaa xoojiyey oo riixay sheekhii waxa uu arkay ee laga sabri karin nimahana laga gaabsan karin oo ah in dad ay soo baxeen diinta fasahdinaya dad hadyigii nabiga calayhi salaam ku ciyaaraya dad ku dhiiranaya nebi maxamed calayhi salaam inay ku been uuntaan dad ku dhiiranaya dad aan waxba laga qaadanin oo ahlu wadci ah akhbaarta iyo axaadiista intay guri galaan dejinaya oo rasuulka u tiirin dad noocaasoo garanayaan intay ka soo qaadaan dad aqoon aan lahayn deena ku dul akrin hadhow deena sheekh filaan baa waxaa noo yidhi intay dhahaan ay diin ka dhiganayaan oo taxliil iyo taxriim ay ka qaadanayaan wixii ay nabi maxamed bay jecel yihiin dadku sala allahu caleyh waaalih wasalam marka wixii dadka ay maqlaan aan aqoonta lahayn oo nabigaa saa yidhi la dhaho cala ara'si waalcayn dad lagu kalsoon yahay bay u arkayaan way qaadanayaan waxaa marka dasaa'ista ah ee muxuu aha qabashkaa ah, ee isdhex yaalla ee diinta lagu soo daray yaa waxay u baahan yihiin waajib diini ah waxay ka saaran tahay dadka ehlulcilmiga ah aqoonta leh macrifada leh taqwada iyo waraca iyo alla kacabsiga leh dadkaasaa waajib ka saaran yahay inay difaac galaan oo ay kala saaraan waxa saxda ahe nabigeenna calayhi salaatu wasalaam loo tirin karo iyo waxa jiran ee aan diinteenna sal ku lahayn ee shareecadeenna lagu soo daray ee bidcadnimada keeni kara ee dalaalka iyo baadinimada keeni kara ee ka hor imaan karta kamaalu shareeca wa shumuuliha shareecadeenna dhammayska tireed ee wax walbana shamlinaysay ee ka hadlaysay waxaan looba baahnayn ay soo dhexgeliyeen in laga sarjaro oo laga tuuro oo laga reebo dadkaana bannaanka la dhigo la ceebeeyo ummaddana looga naseexeeyo loo digo arrintaasay ku xumbaartay musanifka inuu kitaabka alifo marka waxay noqotay wax xoojiya ardaygii codsigiisi marka ardaygu waa guulaystay ardadii ka dambaysana guulaysatay innagan caawa fadhinana guulaysanay sidaa wey macnaa marka wabacdu yarxamuka allah allah ku naxariistee falowla aladii hadduusan jirin arrinkii ra'aynaa aan aragnay min suu'i saniici kaiirin in fara badan sancaxumadooda sancaxumadooda ilaan waa sancaxumo inaad war aan sax ahayn aad ka qaadato oo diin ka dhigato dad aan lagu kalsoonayn wax ka qaadato wax been ay sheegayaan aad faafiso waa sancaxumo wey sancaxumo weeyaanoo waddadii saxdeeda ka leextay min suui saniici kaiir hadduusan jirin miman ka mida dadka faraha badan ee sancada xun dadkaa waxaa weeyaan miman dad nasaba nafsah naftiisiiba wuxuu u taagay muxadian inuu yahay ah, oo dadka wuxuu arinaayo waxu sheegayo wax baraaye ayuu naftiisa u taagay oo isku diyaariyey fimaa buu haddana isagoo sidaasa ah, haddana fiimaa suu'in samiicidaasay ku tacalluqi fiimaa buu ku xumaanfalay yalzamuhum wixii ku laazimi lahaa waxaa ku laazimi lahaa wuxuu ahaa iijaab iyo muxuu ahaa salbi iyo muujab weeyaan saalib iyo muujib baa la rabay inuu wax allaala waxa xunna tuuro waxa fiicanna qaataa la rabay marka fiimaa buu ku xumaan sameeyey yalzamuhum ku laazimayey oo ah min darxil axaadiidi daciifa axaadiista daciifada ah looma baahna wax loo baahan yahay male weligaa xadiis daciifa ah, ha u gagabin ha u qiildayin ha fiirfiirinin waxa moodin markii wala daciifiyo oo maaragtay dhagaha laga raacana ha u nixin ha u nixin maxaa yeele looma baahno diin dhammaystiran oo ningaxan oo qiimo badan oo iyadoo dhanba isku isku dibdhacsan ayuu rabaa inuu qofkan wax meel ka soo gelgeliyo ayuu rabaa marka laa qurata cayn walaa karaama lagu qaboojin maayo indhihiisa laguna karaamayn maayo markaa xumaato ay sameeyeen waxaa kamida fii ma yalzamahum wixii ku waajibi lahaa ku laazimaayey yay ka tageen oo min darxi laxaadiii sani daciifa axaadiista daciifada ah inay la tuura ah xadiis daciif waay markii la dhao horay wasiibood marka horeba ma dhigi kartid qaala rasuul adoo og inuu daciif yahay ma dhigi kartid inaad caddayn rabta mooyeene mawduuc adduunya waa sidoo kale yurwaa yuqaalu yuxkaa waxaa la yidhi badihi ee toos nabiga calayh salaatu wasalaam ugu nisbeen maysid marka wuxuu ku xumaantay sameeyeen waxaa ka mid a inay xumaan sameeyeen fii ay ku xumaan faleen yalzamahum ku laazimin min arxi alaxaadiidi daciifa axaadiista daciifada in la xooro ayay ahayd xumaan bay sameeyeenoo mayna xoorin way qaateen wariwaayaati lmunkara riwaayaadkii munkarka aheed in la tuuro laisku ogaa ayay xumaan sameeyeenoo way qaateen wa tarkihim ka tegidooday ku xumaan faleen alikhtisaara ka ku gaabsasho ay ka tageen maxaa la rabay inay ku gaaftoomaan cala alaxaadiii saxiixati axaadiistii saxiixada aheed almashhuurati mashhuurkeed aan soo maray xadiis saxiixa oo mashhuura qaraabada waan arki doonaa inamaa nafiru min hadihi alqaraa'ib waxy oy leeyihiin salafku qariibkaama ka cabsanaynaaba wax qariib oo la arkin oo la maqal wax faa'iido ay leedahay ma jirto waxbaa ku hoos xabaalan dawaawiintii iyo kutubtii baa alifan ka shamsi sida qoraxdoo kale weeye waa kuwan bukhaari iyo muslim iyo umahaatu sita masaaniiddii iyo muxuu ahaa macaajimtii iyo sunankii intaba waa yaallaan marka meel laga soo geli ma xadiistii mashhuuradaheed inay ku gaaftoomaan la rabay ayay xumaan sameeyeenoo ku gaaftoomi waayeen mimaa ka mid a ah axaadiista saxiixada naqalahu hiqaatu dadkii hiqaada ay soo naqliyeen lagu kalsoonaa hiqana waxaa la yidhahdaa alcaadilu daabit qof caadil ah oo ahlu istiqaamo ah oo dayaano iyo diin leh muslim baaliq oo caaqil ah oo muxuu ahaa ka fogaaday asbaabulfisqi wa lmurua fisqiga iyo xumaanta iyo waxa ikhyaarnimada iyo sharaf darada qofka ku rida wixii ka fogaada haddana dhinaca kalena la yimaado dabdi iyo itqaan iyo xifda la yimaada kaasaa waxaa la dhahaa hiqa la yihahda ahlulxadiidka almacruufuuna kuwii lagu yaqaana bisidqi run iyo walamaana run ay sheegaan iyo ammaana wixii loo dhiibay iyo shareecada xifdinteeda iyo ilaalinteeda lagu aaminay ayay ka soo baxeen bacda macrifat dadkii noocaasana inay ku kaaftoomaan la rabay kumina kaaftoomin kuwa waxaa sameynaya horarka ah ee shareecada waxaan jirinna soo dhexgelinaya wixii jirana aan ku kaaftoomaynin waa kuwa haddana aqoon leh waa wadaad dhumay oo asagoo wax garanaya oo og axaadiistii nabiga calay slam ee ka digtay in lagu beenunta nabiga calay slam garan ayuu haddana waxaan la imaanaya wuxuu og yahay haddana dadka uu ka qaadanayo dad fiican inahan uu yaqaanayo dad isku hoosaasiyey oo isku hoosaasiyey maa waa dad uu garanayo waxay yihiin bacda macrifatihim markuu ay garteen kadib wa iqraarihim weliba ay qireen bialsinatihim afkooday ku qireen oo qaarkood ba waxay dhaheen intaasoo kun oo xadiid baan beena ayaan tajinnay a hebel kama maqline waun iska qaatay oo warkiisa ina marsanayey in badan baa laga sheg arki doonaa amhilo fara badan buu soo aruurin doonaa musanifka wa iqraarihim bialsinatihim afkooda waxay ku qirateen carabkooda ana kaiiran in badan oo mima yaqdifuuna bihi qadfi baa laga cabaaray dad qadfi way iskaga tuurayaan yaqdifuuna bihi ay ku tuurayaan ilal aqbiyaai aqbiyada dadkaan aqoonta lahayn aqoonta xun min annaas dadka kamida huwa mustankarun inuu yahay bay qireen wax munkara oo la inkiro waya waxaan caamada ku harowsanayno <coughs> caamada waxaan ku harowsanayno ee wax kaga qaadanayno waxaa weeyaan waa wax munkara iyo afkooda ku dheheen oo xantooda la ogaaday wa manquulun inuu yahay bay qirteen waxa laga soo naqliya can qowmin dad hayri mardiyiina dad aan raadli laga ahayn qofka daciifka iyo mawduuca iyo waxaan jirin wata hayru mardi wey miman dadkii weliba dadka laakiin lagu kalsoon yahay dayaanadooda iyo itqaankooda waa mardi waa laga radadimay waa kuu leeyahay cabdulahi bnu cabaas shahida cindii rijaalu mardiyuuna wa ardaahum cindii cumar ayuu leeyahay cabdullahi bn cabaas shahida cindii rijaalun mardiyuuna wa ardaahum cindii cumar marka hayru mardiyiin bay wax ka soo qaadanayaan mima dadadama riwaayata warinta la caayay canhum xaggooda laga wariyo waxaa caayay damada afaacilkeeda aimada wey miman qadab dama uu caayay alriwaayata canhum ka warintooda a'immatu ahlilxadiid baa caayay waa kuwama ragga jibaasha ah qiimaha badan ee jarxigooda aan laga dhaawac kicin qofkay dhahaan waa mutaham bilkadib waa daciif waa faaxish qofkay dhahaan raggaan laga dhaawackiin ragay caayeen wax ka sheegeen yay aruursanayaan waa kuwama kuwaas milu maalik baa ka mida ibn anas imaamu daar abu cabdillaahi alasbaxi raximahu llahu tacaala imaamu ahli sunna maalik ibnu anasin abu cabdillaah rag uu daciifiyey baa dusha lagu wataa oo jeebabka lagu wataa wa shucbata bnu lxajaaj alwaasidi abu bistaam amiiru lmuminiina fi lxadiid ninkii la yidhi nin rag uu daciifiyey baa la wataa wa sufyaan ibnu cuyaynata ibnu cimraan alhilaali abu muxamed almaki ragga uu caayay baa la wataa wa yaxyaa ibnu saciid alqataan saaxibu alcilal raximahu llah jamiican wa cabdiraxmaan ibnu mahdi ninkaa la yidhaahdo wa gayrihi min ala'ima iyo qayrkooda a'immadii waaweyneed ee la yaqaanaya ka sufyaan thawri ayaa ka mid ah lamaa sahu haddaynan waxaa jirin lamaa sahula calaynaa nooma sahlanaadeen alintisaabu inaan u istaagno limaa wixii sa'alta aadna weydiisatay oo min altamyiizi inaan kala soocno ah bayna aldaciifi wasaxiixi wataxsiili iyo inaan deena soo xasirinno oo aan alifno kitaabkan qiimaha badan nooma sahlanaadeen ee waxaa xaafis noqday oo shaxdulhimam na soofeeyey waxaa na soofeeyey warkaan arkaay markaan qaadanay kadib aan qaada dhagaystay kadib waxaan aragnay ee mujtamaca ku dhex jira inaan gaaro waajib diinoo nasaaran bay noqotay buu leey walaakin buu ku celiyay haddana wuu kuu soo celin doonaa walaakin min ajli maa aclamnaaka waxa aan kuu sheegnay dartiis oo aan ku ogeysiinay annagaba inaan ka warhayno oo min nashri lqawmi qowmka inay faafinayaan alakhbaara almunkara akhbaar munkara ah inay qoomkan dacfiga ku dejiya iyo mid qaada iyo mid soo aruuriya qaadiga qariya ragga noqday ee daciifka daba wareegsanaya waxay faafinayaan akhbaarta almunkara aan ogaanayn ku sheegnay daraaddeed bil asaaniidi weliba haddana iska dhihi maayaan nabigaa yidhi sanad baa loo tixi abtir baa loo samayni fulaan fulaan fulaan fulaan halkaas haddaan lagu aroorin nabiga sala allah aleh wasalam wax ka jirin bil asaaniidi dicaafi asaaniid daciifa ayay haddana ku warinayaan asaaniidii daciifadaheeda almajhuulati jaahilka laga ahayn la garanaynin samuu lanaa rijaalakum may dhihi jireen war sheega bal raggaad wax ka maqasheen waa hebel hebel soo kuwii isagoo waaba intaada dhalanin buuba dhintay ma nin intaada dhalanin dhintay yaad wax ka warini oo leeda waxbaan ka maqlay ma qabrigaa wax laga soo saaray ayay qaarkood ku ceebeeyeen waqadfihim tuuridooda bihaa axbaartaas daciifada ee majhuulada ay ku tuureen ilaalcawaami caamada marna aqbiyaaba kudhi marna cawaam alladiina caamadii laa yacrifuuna aan kala garan karin cuyuubaha akhbaartan munkarada ee majhuulada ceelaheeda aan garan karin ayay haddana la doonanayaan ku tuuranayaan kaga qaraabanayaan haddayna arrinkaa ay ahayn haddana mar labaad maa khafaa lijri maa calamnaaka waxa aan ku soo sheegnay aan ku soo ogeysnay daraaddeed ayuu khafa noogu fududaaday calaa quluubina qalbiga annaga waxaa ku fududaaday ijaabatuka inaan ku ajiibno ilaah maa sa'alta wixii aadna weydiisatay marka waa tuxfa waxa weeyaan waa hadiya akbar hadiya fi taariikh waaye inuu sheekhii aqbalay ardaygii oo kitaabkan deena uu u fadhiistay oo waxaad aragtay oo marka dawaawiintan iyo cilmigan ah uu musanifka raximah llahu tacaala uuna hor dhigay waxaad arki doontaa asagoo kule laa yustataacu alcilmu biraaxati اljism wuxuu culays ku maray iyo wuxuu jamciyey axaadiistii iyo ruwaaddii iyo mutaabacaadkii iyo shawaahiddii intaasoo dhan intuu isku kan keenay ayuu yidhi ciyaar ciyaar laguma keenin ogow raaxo jir loo raaxeeyo iyo hurdo hurdo iyo jir loo raaxeeyo iyo meelo fadhiis iyo qiila waqaala waxaasoo cilmiga laguma gaarin ogow buu kudhihi doonaa o ka wuxuu ku saabsan yahay riwaayati can ihiqaati wa tarki kadaabiin waxaa waajib ah alriwaaya in laga wariyo can ihiqaati dadka hiqaada wa tarki lkadaabiina kuwa beenaalayaasha laga tago wataxdiir laga fogaado laga digtoonaado min alkadibi been calaa rasuulilah lagu beenunta sala allah aleh wasalam waa abwaabta dee raggii ka dambeeyey muslim baa baabeeyey isagu muqadimadii unbuu ku taxay wacalam waxaad ogaataa hadalka waa soo socdaa wacalam waxaad ogaataa buu ku leeyahay musanifka wafaqaka allah ilaahay ha ku waafajiya tacaalaa korahaye lima fiihi alkhayr wasalaax khayrka iyo wanaagga ilaahay ha ku waafajiye daacad allah ku waafajiye waa ducaynayaa waa naasix weeye ilaahay ha ku waafajiye waxaad ogaataa ana alwaajiba waajibka calaa kulli axadin qof kasta korkiis waajib ku ah carafa gartay waaxidkaasi atamyiiza kala soocid bayna saxiixi riwaayaat riwaayooyinka kuwooda saxiixa iyo wa saqiimiha mideeda jiran qofka kala yaqaana wa hiqaati naaqiliina ragga soo naqlinaaya lahaa akhbaarta kuwooda hiqada ah qofka kala sooci kara min almutahamiina ka sooci kara kuwooda been lagu tuubaystay waajibka saaran waxaa weeye ana alwaajiba waxaa weeyaan anlaa yarwiya inuuna warinin minhaa akhbaartaas ilaa maa carafa wuxuu garan sixata makhaarijihi meeshay ka soo baxday saxiixnimadeeda wuxuu garanaya mooy inuu wax kalan werinin yaa waajib ku ah wasitaarati iyo asturnaan fii naaqiliihi akhbaartaa kuwa soo naqlinaya ay ceeb la-aan yihiin ceeb kasaliin yihiin dad asturan oo ceeb ka asturan inay yihiin wixii la ogaada waxaana inuuna werinin baa waajib ku ah wa an yataqiya wayajibu cala kulli axadin carafa tamyiiz waxaa waajibka oo kale an yataqiya inuu ka dhowrsado minhaa akhbaarta maa kaana wixii ahaaday minhaa ay min alahbaari can ahli tuhami marwiya mid laga wariyey can ahli tuhami kuwa la tuhmaystay waalmucaanidiina xaqdiidyada diintii iyo shareecadii intay dhex maraan oo qararayaan oo jeexaan been u maaratay eedaya min ahli lbidaci bidcada ehelka u ee xaqdiidkaah kitaabka alleh iyo sunnadii nabiga iyo fahamkii salafu saalix ayagoo arkaya kuwa meelaha qaraabanaya warwareegaysanaya ee min ahli lbidaca kuwa warkooda inuu ka dhowrsado yaa waajib ku ah qof kasta oo wax kala saari kara saxiix iyo saqiib waa meesha lagu caafimaado lagu bogsado axaadiista nabiga sala allah aleyh wasalam qof kasta oo shubahaad qalbigiisa uu ku jiray oo ku qufullaa waxyaalo aan sax ahayn oo meelo maaragtay loo istaagay oo dhagaha wax loogu shubay caafimaadkiisa waxaa weeyaan axaadiista rasuulka calayhi salaam inuu barto markaa to si toosa ayuu nabiga uga qaadan sala allahu aleyh waaalih wasalam wuxuu noqonayaa bisanadi alcaali ayuu wax ku qaadan halkaa wadadaas way waddada lagu caafimaado ee lagu bogsado waa waddada marka ku kala caddaynaysa muraad illaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka iyo muxuu ahaa waxyiga muraadka ilaahay uu ka lahaa waxaa ku caddayn axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam fahuwa almufasiru bima unzila bima unzila calayhi sala allah alay wasalam wixii lagu soo dejiyay qur-aana isagoo baa haddana fasiraya oo laga qaadan waclam wafaqaka allah waxaad ogaata tacaala ana alwaajiba calaa kulli axadin waxaa ku waajiba axraafa tamyiisa garta kala saarid bayna saxiixi riwaayaati wa saqiimiha kala gartay wa hiqaati naaqiiliina lahaa ragga soo naqlinaya hiqaadda min almutahamiina kuwa la tuumaystay u kala saari kara allaa yarwiya waa waajibku ah inuun werinin minhaa akhbaarta ilaa maa curifa wixii la gartay oo carafa uu gartay isaguba sixata makhaarijihi makhrajka uu ka soo baxay fulaanun can fulaani can fuwal masdarkiisa ilaa uu barto sixadiisa wa sitaarata asturaan fii naaqiliyihi ragga soo naqliyey inay yihiin dad sitaara iyo asturaan ku caanbaxay oo ceeb la-aan ah wa an yataqiya waxaa waajib kaloo ku ah an yataqiya inuu ka dhowrsado minha akhbaarta maa kaana minha wixii ahaaday can ahli tuhami kuwa laga wariyey kuwa la tuhumaystay waalmucaanidiina xaqdiidyada madaxa adag min ahlbid ahlubidcada oo diintii oo tanahay wax kale ku dhegan yihiin oo laga fujin laya wadaliilu daliilka wuxuu leeyahay arrinkaa wuu noo soo sheegay iyo hadalladaasi waxay u bahan yihin hadde daliil bay u bahan yihin ilan waxaa tiri waajib baad sheegtee waajibkuna waa mustalax sharci ah oo u baahan daliil sharcia ah, u baahan iyo tasiil u baahan waayo waxa waa waajib haddaad tiraahdo iyo waa xaraan haddaad tiraahdo sharci buu kaaga bahanya daliil buu kaaga baahan yahay walaa taquuluu lima tasifu alsinatakum lkadib hada xalaal hada xaraam hadhihina xalaal iyo xaraan iyo waajib iyo waxaasoo dhan iyo waxaana bidca daliil bay u baahan tahay marka in dadkaasi ducafadaa ee mutahamiintaa ee aan sugnaan warkooda ee aan ee laga tago maxaa u daliila wuxuu leeyahy wadaliilu daliilku calaa ana aladii arrinkii qulnaa aamiri min hada warka aan sheegnay ee ah waxaa ku ah in laga tago kuwa waxaana la qaata aan sheegnay huwa laazimu inuu laazim yahay u daliilka aan haysanno duuna maa khaalafa wixii khilaafsan kaa laga tagaaya mooyeen iska dhaafeen ka kale waa la qaadane kuwa in laga tago daliilka uu daliilka ah qowlullaahi tacaala ilahay qowlullahi tacaala weeye ilahay qowlkiisa tacaala korahaa dikr sheegiddiisdikrigiisii sharaftiisa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow in ja'akum hadduu iniin imaado faasiqun faasiq faasiq dunuubta macaasida iyo kabaa'irta ku dhacay ama saqaa'irta daa'imayoo ku jira tooba nasuuxana aan laga haynin faasiqa hadduu inii imaado fisqigiisa nooc meel kastaba ka imaadee noocuu raba ha ku imaadee waa badan yahay duruqda lagu fisqiyoobo ee lagu faasiq noqdo way fara badan tahay faasiq faasiqnimo lagu ogaaday hadduu inii imaado binabain war inina imaado isagii faasiqaaba intuu soo haddana culamada soo duubtay wuxuu ku leeyahay waxaan aan wadaa binabain war hadduu inaga imaado fatabayanu cadaysta ha iskala boodina ha iskala boodina qofkaad mar ogaatay dacfigiisa iyo majruux inuu yahay dhaawacan yahay berrina yun ku durbaantumin haddana iska dababoodin ha wax fiirso qofka mar baro ha mu'minka lagama qanino god laba jeer buu yii nabiga sala allah alay ali wasalam soo mar maad ogaan haa markan dambe u dhuuxaan so oo fiirso haddii marka hore qafilatu saalixiin kugu dhacday oo iskala booday lablakac iyo niyad wanaag ay ku kolba haddaad fisqi ku ogaatay fatabayanuu fatathabatuu ha sugta oo caddaysta an tusiibuu lianlaa tusiibuu inayna ku dhicin qowman dad bijahaalas jaahilnimo iyo aqolla-aan fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin hadhow deen waxaad samayseen aad qomamaysaan saana maana moodaynin ha ninka warkuu noo sheegay waan iska qaadanay saan maana moodaynin aad la imaataan alaacala dhowax ma taraayo marka horeba iska ogow yaa wax laga qaadan iyo yaa wax laga diidi iyo warkiisa yaa la qaadan iyo warkiisa yaa laiska dhaafi kala fahma marka horeba u fiirsada hadhow shallayta wax ma taraysee intaad warkiisi qaadatood wax ku dhistay ood ficil la timid ficilkii asaga deen hadhow inaad ka qoomamayso tirado waxaan ma moodaynin waxba ma kuu taraysa nidaamo walaa taxiina manaas wey nin saxaabi aha la diray nabiga diray calayhi salaatu wasalaam orod zaka soo aruuri baa layii ree hebel zaka ka soo aruuri <clears throat> ayagiina waxaa layihi nin baa nin soo diraayo waqtigii loo soo diri jiray waa la gaaray <clears throat> ninkii dhexda markii la jooguu soo noqday waxbaa balaaya isku madoobaysay si kaluu wax u qaatay waxbaa maaragtay si ka khaldamay markaasuu iska soo laabtay war waase haddii la yidhi wuxuu yidhi ninkii lafahaygaa baan ooga soo baxsaday faraci dile yaan ku soo baxay buu yidhi xoolo isiyaan iska dhaafiyo zakay keenaane anigii warjeefi gaareen oo idili gaareen masaas haa xaya cala aljihaad baa ciidan baa la diyaariyey dimba waa lasdiyaariyey nimankii lagu kaco wuxuu lasdiyaariyey iyagii xooleleydahay acraabtahay ee zakada intay aruuriyeen waktigii sugaayay inuu imaado rasuulu rasuulillaahi qofkuu nabiga soo diray calayhi salaatu wasalaam tiigsaday oo socdaa imaaday oo yidhi nabi allow waase ninkii nooma imaanin xoolihiina waa tuuran yihiin waan aruurinay ma ninkaad diri gaardheen maye maana diri gaarin ayadan soo degtay ya ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba fatabayanu caddaystaa la yidhi nimankaa hadda inti lagu habsado la baabi'iyo fardaha inti lagu kiciyo la laayo la warjeefo hadhow muwaxidiin aan dembi gelin iyo ninkan inuu khaladka lahaa la ogaado calaacal iyo sheegash muxuu aha nidaamo iyo shallayto waxba matarayseen sidaas weeyaane qofka aan lagu kalsoonayn warkiisa iska sugta wa qaala jala hanaahu ilahay wuxuu yidhi miman tardawna min ashuhadaa wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakuna rajulayni farajulu wamraataani miman tardawna min ashuhadaa dadka aad ka raadli tihiin makhraatigooda aad raalli ka tihiin ee shuruudii shaahidka maraatiga lagu kalsooy lahaa dadkaa uun makhraati gashada ah, wa qaala caza wajal wuxuu yihi waashhiduu marag gashada daway cadlin waa kuwa laga raadliyahay miman tardownadii ayadan haa fasirtay waa kuwa kuwa raalliga laga yahay cuduul waay ahlu istiqaamo toosan waay minkum idinka inaga mida ah makhraati gashada aayadahaasaan haynaa buu leehay inaan warka laska qaadan karin dadka ilaa laska sugo oo laska cadaysto <clears throat> fadalla waxay caddaysay marka waxaa weeye wajulistidlaalkiibuu galay wuxuu yidhi fadalla waxay caddaysay mima dakarnaa waxaan sheegnay oo min hadihi alaayi aayadahan ah jamac wey saddexda aayadan sheegnay waxay noo caddaysay ana khabara alfaasiqi faasiqa warkiisa saaqidun inuu dhacay hayru maqbuulin aan la aqbalaynin wa ana shahaadata hayri اlcadli qofka aan caadilka ahayn makhraatigiisuna marduudatan in la radinayo oo lagu celinayo taasaa aayadda noo caddaysay soo maarta marka waxaa weeyaan waa shaahid iyo wajul istishaad istidlaal ayaa jira aayadihii soo daliishaday oo uu soo shaasaday wajul istidlaalkee waa sidaa haddii aayadda horena waxay ka hadashay faasiqa warkiisa aan la qaadanayn labada aayadoodna waxay ka hadashay waa qadaha iyo muxuu ahaa maxaakimta iyo khusuumtay dadka doodaya caddaynta ay la imaanayaan dadka la imaanaya makhraajigooda la qaado waayo dawa cadli minkum wey dad cadaalad leh halkaa marka musanifka raximah llahu tacaala wuxuu ka jawaabayaa suaal mudmar ah su-aal mudmar ah oo meeshan ku qarsoon oo ah waxaan isku ogeyn riwaaya waxaan ka hadlayna waxay ahayd riwaayat aruwaat xadiid la wariyo iyo ruwaad iyo raawi wax warinayay iyo shuruuddiisii cadaalad iyo istiqaamo iyo itqaan iyo waxaasaan ka hadlaynay oo daliil lagaa rabaye aayaddaa hore garanaye maxay tahay aayadahan dambe ee ku saabsan shahaadada iyo maqraatiga ku saabsan maxaad meesha usoo tubtay oo keentay tii buu ka jawaabaya wuxuu leeya walkhabaru khabarka iyo xadiidku wain faaraqa haba faaruqo oo ha khilaafo macnaahu macnihiisa macno shahaada maqhraati macnaheedana ha khilaafo fii bacdi alwujuuh noocyaha iyo qaybo ka mida bacd alwujuuh bacd alanwaac meelo ka mida ha isku khilaafaano maqhraatiga iyo riwaayada ha iskhilaafaaneeh faqad yajtamicaani waxay ku kulmaan fii acdami macaaniihimaa macaanidooda iyo shuruudda loo shardiyay iyo muwaasafaadka iyo tilmaamaha loo shardiyo labadoodaba inta badan waa isku leeyihiin id kaana khabaru lfaasiqi waxay isku leeyihin waxba ka mida faasiq warkiis hayra maqbuulin kaana wuxuu ahday khabaru lfaasiqi hayra maqbuul minaan la aqbalaynin cinda ahli ilcilm kama ana shahaadatahu sidaa markhaatigiisu marduudatun faasiq ay u tahay mid liradini cinda jamiicim dhammaantood wadalat sunatu sunadana waxay tustay calaa nafyi riwaayati lmunkari qofka munkarka ah riwaayadiisa in la anfiyo la tuuro min alakhbaari akhbaarta xaggeeda warinaya ka naxwi dalaalati lqur'aani siduu qur-aankaba u sheegay fatabayanu uu yidhi calaa nafyi khabari lfaasiqi faasiqa khabarkiisa in la anfiyo qur-aanka siduu u sheegay wahuwa xadiidkaas sida qur-aanka u sheegay faasiqa warkiisa in la anfiyo alaharu lmashhuur waa xadiidkii mashhuurka ahaa can rasuulillaahi laga wariyay calayhi salaatu wasalaam ahaa man xadaa canii man xadaa qofkii wariye canii xaggayga bixadiiin xadii buu yidhi nabigu yaraa iyo yuraa labada waa la dabdiyaa yaraa wuxuu og yahay ama yuraa waxaa loo malayn anahu kadibun inuu been yahay war inuu been yahay uu u malaynayo ama uu og yahay ninkii wariyaa fa huwa asagu axadulkaadibiina iyo kaadibayni labadaas waa la dabdiyey biljamci wataniya fa huwa asagu axadulkaadibiina beenaalayaashu ka mid yihi war qof ninkii ka soo naqliya uu og isleeyahay warkaa ma sugna war aan sugnayn ayaad qof ka qaaday maxaad u qaadan war aan sugnayn adiga laftirkaada ku galaaya beenaalayaasha ku jirtaa wey macnaha saasay noqonaysaa xadiidkaasna waan haysanaa buu leh oon ku xoojinayo in khabaru eh, mxuu ah akhbaaru ducafaa walmutahamin aan la qaadanayno marduud uu yahay halka marka intan dambe musanifka raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay walkhabaru wain faaraqa macnahu macna shahaada shahaadada iyo riwaayadu waxay isku waafaqaan ko mid kasta oo maqhraati ama raawi xadiid warina waxaa laga rabaa inuu yahay muslim baaliq caaqil ah muslim baaliqa oo caaqil ah waa inuu yahay waxaa u raacsan oo isku raacsan yihiin alcadaala walmuru'a mid walbaba inuu yahay qof cadaalo leh oo istiqaamo leh oo macaasida iyo xumaanta aan daa'imin kabaa'irtan aan la imaanin muru'a iyo ikhyaarnimo iyo sharafna waa inuu leeyahay waxay isku raacsan yihiin dabdulkhabar khabarkaas isaga ahayd maqhraatiga ka tahay soo naqlisi ama khabarkaas riwaayada labadaba inaad dabdisana ood xifdisana ayaduna waa isku waafaqsan yihiin waxyaalaha isku waafaqeen ayay ka mid tahay waxyaalaha laisku waafaqsan yahay waxaa ka mid a waxaa mashhuudka ee loo maqhraati kacaya cinda ataxamuli waladaa waqtiga lasoo qaadayo iyo waqtiga la gudbinayo labaduba isku si in loo hayo waxyaale ku kala tegayaan waxaa ka mid a riwaayada looma shardiyo alxuriyatu waaldukuuratu waalcadadu wanafyu tuhma intaba looma looma looma shardiyo <clears throat> wa qabuulu lfarci maca wujuud اlasli intaba looma shardiya riwaayada oo maalan riwaaya hadday noqoto ragga iyo haweenka waa ka siman yihiin axaadiista werinteeda way ka siman yihiin kol hadday muslim tahay gabadhu caaqilo tahay baaliqo tahay ay tahay qof cadaalad leh istiqaamo leh toosnaan leh murwa iyo sharaf leh waa la qaadan riwaayadeeda oo rag iyo haween lama kala saaraya meeshaas baynamaa ay makhraatigu dee in haweenkii la waayo mooyaane meelo badan raggi raggii baa makhraatiga iska ragguna idilaaci karin ogaan karin iyo meelaha qaar ahoo xuquuqda maaliga ah laba nin meeshii la rabay in habeen loo haweeno lagu kabo meelahaasay mushaarakeyn karaan asalka le waxa weeye ragga ayaa u badan qaatiga xorriyada iyaduna waa saas oo addoonka iyo midka xorta ah riwaayada waa ku siman yihiin bikhilaafi shahaada shahaadadaas iskhilaafsan yihin tuhmada maxaa laga wadaa riwaayada <coughs> labadan qof <coughs> qofkan qofka ka warinaya inay ay ka dhexayso maxabo iyo jeceyl ama cadaawadan ka dhexaysa waxba lama lama fiirinayo waxaanuu warinayo inay qof ay saamayn ku yeelanayo inay ku yeelanayna lama fiirinayo qof ay cadaawad ka dhexayso hadduu usoo daliishado xadiid si hadduu asagao qof iqa oo shuruudii laga helay uu yahay hebel xadiidku soo daliishada hebel buu usoo yuu maratay wax udhexeeyaan la dhihi mahayo maxaa yeelay asaga iyo keyrkiisba xadiidku waa ku saabsanyan waa caam baynamaa shahaadadu laba qadiyo khaasa ayay ka hadashaa maqhraatigu qadiyo khaasa qof baad ku maqhraati kacaysaa maqhraatigaa qofka ku kacday aad ku maratikacday qof kale qof kale shaqa kuma laha riwaayadaas qofkan xadiidka aad usoo daliishatay asaga iyo ayr iyo qof kastaba way u taallaa halkaas markaa marka shahaadada lama ogol laba qofoo cadabo ka dhexaysa inay isku maqhraatikacaan hebel anaa ku maqhraatikacaya waxbana waa naga dhexeeyaan lama aqbalayo waxaa la ogolay riwaayat lfarci iyo al shahaadat alfarci wa asl lama ogolo weladka wiilka aabihii inuu umaqhraati noqdo ama aabbuhu wiilkiisa iyo ilmihiisa u maqhraati kaco zawjada laftirkeeda fii bacdi alxayaan waa lagu daraa qaarna waa meelay kasoo reebaan ay kasoo reebaan dad yani nafci asaga usoo jiidaayo xaggiisa usoo jiidi inuu makhraati u noqdo lama ogolo laakiin riwaayada way kala warin karaan usuushii iyo furuucdii iyo dadkii qaraabadaha way kala warin karaan marka waxyaalahay ku kala tegsan yihin bay ka mid tahay taasuu marka wuxuu leeyahay aayadahan hadda aan soo sheegna waashiduuda way cadlin iyo miman tardoona min ashuhadaai iyo waxaa weeyaan akhbaartana way u taallaa liannahu macaanida akhbaarta iyo riwaayada iyo macaanida iyo shuruudda iyo muwaasafaadka shahaadada in badan waa iskaga mid in badan waa iskaga mid bu kule marka wuxuu ku yidhi musanifka raximah llahu tacaala wlkhabaru wain faaraqa macnaahu macnihiis marka walkhabaru wain faaraqada meesha wuxuu u keenayaa su-aal baa meesha ku jirta maxaa u keentay meeshan makhraati waxaa laisku ogaa khabare wuxuu leey walkhabaru wain faaraqa haba khilaaf oo ha faaruqu macnaahu macnihiisa macna shahaada fi bacdi alwujuh faqad yajtamicaani waa kulmaan fi acdami macaaniihima macaanidooda shahaadada markhaatiga iyo riwaayada xadiidka la warin in badan macaanida iyo sifaatka iyo tilmaamaha iyo shuruudda waa iska waafaqaan id kaana khabaru lfaasiqi wuxuu noqday hayru maqbuulin lama aqbalayo cinda ahli lcilmi ahlilcilmi agtooda kamaa ana shahaadatahu saa maragtiisa iyo markhaatigiisa marduudatun ay u tahay mid la radinayo cinda jamiicihim dhammaantood agtiisa wadalat sunatu sunada nabiga waxay tustay calayh salaam calaa nafyi riwaayati lmunkari qofka munkarkee la inkiray riwaayadiisa min alakhbaar akhbaarta xaggeeda in la radiyo oo la anfiyo ka naxwi dilaalati lqur'aani qur-aanka sidii ku tustay oo kale calaa nafyi khabari lfaasiqi faasiqa khabarkiisa in la anfiyo fatabayanuu la yidhi wahuwa alatharu khabarka marka iyo xadiidka sida aayadda oo kale nafyu riwaayat lmunkar caddaynaysa in la anfiyo la diido xadiidka waa kee huwa alatharu lmashhuuru weeyaan can rasuulillahi ka shuroobay calayhi salaatu wasalaam man xadatha canii qofkii aniga wax iga sheega iga wariya oo nabigaasaa yidhi dhaha bixadiidin xadiid yuraa loo arko ama yaraa uu og yahay annahu kadibun inuu been yahay fahuwa axadulkaadibiina beenaalayaashu kamid yahay isjiro kii dejiyey iyo midka qaadaya ee nashrinaya ee suuq geynaya labadaba way soo wada beenaalyaal wey midka beenteed nabiga ku been uumanaya iyo ka faafinaya ee beenta yadaheed dadka gaarsiinaya isku mid wey qaala xadaana abu bakr ibn abi shayba waa sanadkii u horeeyey oo musanifka uu bilaabay kitaabkiisa musnadka ah xadaanaa abu bakr ibn abi shayba mashhuuru bikunyatihi abu bakr magaciisa waa cabdullaahi ibna abi shayba abi shaybahaasna moxamed baa la dhahaa abubakarka aabihiis moxamed baa la yidhaahdaa laakiin wuxuu caan ku yahay in loo nisbeeyo awogiis abi shaybaha ibraahim baa la yidhahdaa marka wuxuu noqonayaa cabdullaahi binu muxamed binu ibraahim buu noqon cabdullaahi binu muxamed ibnu ibraahim buu noqon marka abubakarka waa cabdullaahi cabdullaahigaasna meesha waxaa ku jira oo aabihiisa oo moxamed ah abi shaybahaasna waxaa weeyaan ibraahim weeyaan walaalkiis cuhmaan bin abi shayba ayaa la yidhaahdaa labadaba waa isu isla wariyaan abubakr bin abi shayba cuhmaan bin abi shayba labadaba waxaa weeyaan ruwaatu saxiixayn ayay soo wada gelayaan abubakr bin abi shayba iyo cuhmaan bin abi shaybaha laakiin waxaa riwaayo badan fi saxiix muslim marka laga hadlaayo abubakarka dadka ugu riwaayo badan buu ka mid yahy ee muslim uu wax ka wariyo nin kale oo qaasim la yidhaahdo asagana in abi shayba jira oo walaalkoolo saddexaad ayaa jira kaa asaga daciif weeyaan shaqana kuma laha saxiixeynka shaqa kuma laha qala xadaana abu bakr bn abi shayba cabdullahi bn moxamed bn ibrahim alcabsi qala xadaana wakiic wakiic ibn jarax ibn malix ruaasi can shucba wakiic waad garanaysaa haddee sheekhu man shaafici raximah llahu tacaala muxuu yihi shaafici raximah llah shakawtu ilaa wakiicin su'a xifdin faarshadanii ilaa tarki almacaasi وأخبرني بأن العلم نور ونور اللahi laa يudاa أو laa يuعضى لcاaصم iسلام baa qaarkood baa sadha والله أعلم صxatuhaa isha kaga dhacda u qasdin innagana meeqaa un waaga markuu beriyo meeqaa waaga markuu beriyo balaayo qaawan balaayo qaawan aynu usoo kalahaysaa balaayo qaawan markaasaa deena nuurkii tagaaya oo fahamkii tagaya oo xifdigii tagaya oo wax badan oo dhaawaca iimaankii gelaya marka wuxuu ka sheeganayaa shaafici raximahullah xifdigiisa caadi ma ahayn markuu safxadan uu xifdinayo kitaabka uu dhinac xifdinayo kakale u iska sii qaban jiray kakale u iska sii qaban isha hadduu ku yar arko oo iltifaado xoog saa u milicsado xifdigii buu sii wuu sii xifdiy marka shariidkii ajarkii baa isku dhex darman marka hadduu uu ku xifdin jiray toban beej oo kale uu shan daqiiqa ku xifdin jiray wuxuu arkay isaga oo tobankii beyd ay ku qaadanayso toban daqiiqo ay ku qaadan halkaasuu marka ka sheeganaya adeer caaw oo dhan haddaad safxada ag taagnaato waxaa laga yaabaa inuan xifdigiisi kugu adkaata dhici karta marka tiibu marka ka calacaloo waxaan waa soo galay bal waxa isoo galay aan culummadeydii ku noqdo culummadeyda aan ku noqdo oo tawjiihi iyo naseexa weydiisto waxaa la yidhi nuur nuurkaa ilaahay ku siiyey iska ilaali macsiyo iyo xumaan haku daminin haku daminin iska ilaali baa layidhi qaarkood imaam maalik miyuu ahaa isaguna markuu la yaabay kitaabkii muwadaha ee maalik buu maalmo yar iyo kusoo xifdiyey markaasuu wuxuu yidhi wiilyahow nuur baan arka ilaa qalbigaadi inuu ku ridaye nuurkaasi macsiya haku duminin haku baabiinin haku daminin masiy nuurkaa ifaaya macsiyadaa damisa iska ilaali xumaanta qawlan wa ficlan wa ictiqaadan wa camalan iska ilaali iska ilaali wixii xumaana marka daalibulcilmiga waxaa la rabaa inuu kaalmaysto taqwada ilaahay iyo daacada iyo karatu dikri dikriga inuu badiyaa la rabaa sunanka inuu ilaaliyaa la rabaa inuu sunanka ilaaliyo iyo awraadda awraadda inuu ilaaliyo arday baan ahay wardina melihi ardaygaasi waxaa weeyaan weel dabaduleelu noqon waa weel dabaduleela aalibcilmi anaa wardina meli wax wardi oon leeyahay sabaaxan wamasaaan ma jirto xisbi meli qur-aana wardi la akrinaayo aroortii ama casarkii ama habeenkii ma jiro witir ma tukanayo oo salaada waajibka ah yaa allah ku ridi qofka asaga waa weel dabadulele ha ogaado laf buu toobin ku hayaa wattaquu llaha wayucallimukum allah ilaahay ka cabsada waa ina barayaa subxaana in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana wayukafir cankum sayiaatikum ilaahay wuxuu inii furayaa furqaan cabsidaa darteed bayn alxaqi walbail wixii qumuud oo qarsoonaan dhan ba ilahay baa kaa faydaya xadaanaa wakiic ibnu jarax can shucba bn xajaaj alwaasidi abu bistam amiir lmuminiina fi lxadiid can aakam alxakam ibn cutaybat alfaqih alkuufi can cabdiraxmaan ibni abi layla imaam cadiimaho faqiiho jabala wey wiiluu dhalay marka kutubta fiqiga arkaysa fiqi muqaaranka aad ku jirto waxaad arkaysaa wuxuu le ibna abi layla ibna abi laylaha fiqiga caanka ku ah waa wiiluu dhalay cabdiraxmaankan oo maxamed la yidhaahdo moxamed bin cabdiraxmaan bin abi leyla weeye kaas waa daciifulxadiid faqiih weeye haa nadarka iyo istimbaadka ee aqiisada waa garanaya iyo masaa'isha waa yaqaanaa laakiin waxay dhib kaga dhacday xagga sanadka iyo xadiidka sinaacatulxadiid buuna garanayna waa daciifulxadiid waaye marka kan waa ka aabihiis lakiin kanka qiimaha badan weeyaan laa yuujad fii kutub sita man ismuhu cabdiraxmaan bin abi leyla hayra hada kan keligii weeye cabdiraxmaan bin abi leyla can samurata samurata bni jundabin radi allahu canhu waardaa saxaabiyun jaliil xaa waxadaana abubakr bin abi shayba wa awalu xaa fi sanad raggi uh, awal socon jiray waa garanayaan xaadan iyo waxa ay ka turanta u taallo xarafkan xa iska yii laska yidhi ma aha xaraf meesha laiska dhigay ee ma aanu xumbaarsan yahay macnihiisuna waxaa weeyaan haddii sanadkii lagu soo taxay oo halkaas saxaabiga uu taagan yaho matnun aad sugaysay sanad kalaa kuu bilaabanaya oo cusub labadeena sanadoo laisku daray ayaa deena matnigii matnigii wada leh marka sanadkan iyo sanadka kale way isxoojinayaan oo xadiidkii qaraabadii baa ka bixi oo xadiid casiizuu noqon duruqdiisa hadday say badata mashhuur buu noqon ilaa akhiri laga gaaro kor tasaacudi kor loo sii kaco marka xaadan macnaheedu waxaa weeyaan waa taxwiil xawala sanad baa la dhahaa taxwiil min sanadin ilaa sanadin sanad baa ka guuray sanadkana u guuray matnigana gadaasha dambe ka qabso ayaa lagu leeyahay waxaa kaloo lagu fasiray min alxaa'il waxay kala teedaysaa bayna sanadi alawal wasanadi sanadi ayay kala teedi oo haddii xaada aan la dhihin oo laiska dhaho xaddatana abubakar bin abi shayba haddana waad yaabaysaa waxaad moodaysa saxaabigii samura ahaa inuu abubakar ka warinaayo saasaad u maleen marka labadii sanad bay kala xaa'il weeyaan qaarkoodna waxay dhaheen waa ramsu sax markii sanadkii lasoo waday oo xaal la yidhaahdo waa khalad inaadan dhihinoo musiilada la aadano tirtirin war waa sax eh sanad kalaa bilaabanaya matnigana weli waa kuu soo socdaa degdegin waaye sax bay kasooiyo u taagan tahay waa ramzi qaarkood waxay dhaheen alxadiid baa laga soo gaabiyey oo markii can samura binu jundub la gaaray alxadiid ikmil alxadiid ola xadiidka agdoono sanadkana la bilaabay sanadkan kalena isagana isla xadiidkii buu keenayaa marka afartaas ayaa lg loola jeedaa ay culimmadu ku sheegeen in la yidhaahdo min alxaayil iyo min altaxawul iyo ramzu sax iyo ramzu alxadiid afartaa mid un bay noqonaysaa ama wada noqonaysaa saasaa loola jeedaa halkan mar un baan sheegnay mar dambe kusoo celin mayno وxadثna abu bkr بن abi shayba ayضا xadaثna wakiع بن جaraح can shucba بن الxajاaج وsufyaan sufyaankan sufyaan الthawri wey sufyaan ibn saciid بn masruq الthawri can xabiib xabiib sufyaan mise waa ibnu cuyayna labadaba labadaba waa lagu rafaadsan yahi oo ya ya thawri wey soma ibnu cuyayna waan soo maray wsufyaan sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawriy amiiru lmuminiin fi xadiid wa isaguna can xabiib xabiibkan xabiib bin abi haabit baa la yihahdaa xabiib ibn abi haabit ah, abu yaxya alkuufi taabici weeyaan waa taabici can maymuun bin abi shabiib can lmugiirati ibnu shucba mugiirat ibni shucba qaalaa waxay yidhaahdeen qaala marka qaalaada waxaa weeyaan sanadkii hore saxaabigii warinaaya wuxuu ahaa samura binu jundab buu ahaa sanadkan dambena saxaabigu waayo muqiira binu shucba qaalaada waa sidaa marka xadiidku wuxuu yeeshay waxa la yihahda shaahid shaahid iyo mutaabaca waxaa udhexaysa labadan sanad haddii laba xadii laba saxaabi kala yeeshaan laba saxaabi oo saxaabigan iyo saxaabigan xadiid ay isku shirkoodaan shaahid baa la dhahaa laakiin haddii laba saxaabi waxaan ahayn oo wixii ka hooseeyaya taabici iyo taabicu taabiciin iyo sheikh muslim iyo ay laba ardada ay ismutaabaceeyaan oo hal sheekh iskugu imaadaan ayaduna mutaabaca la yihahdaa mutaabaca la yihahdaayo mutaabaca iyo shaahid iyo ictibaar ayaa jirta naam ayb marka qaalaa waxay dhahen labadii saxaabi qaala rasuulu llahi rasuulka ilahi sal l slam wuxuu yidhi dalika ah. meeshan marka waxaa weeyaan sida mashhuurka bay khilaafsanta mashhuurka waxaa weeyaan intii sanad la taxo matniga inuu gadaal ka yimaado laakiin maanta musanifku muxuu sameeyey intuu matnigii kuu sheegay yuu sanadkii kuu sheegay dalikadaas xagee ku dhici qaala rasul sal slm wuxuu yidhi dalika man xadaa canii bixadiiin yuraa anahu kadifa waxad lkaadibiin wa calaa khilaafi mashhuur sida mashhuurka bay khilaafsan yahay ee uu ku imaan doono kitaabka sanad baa lagu tixi sanadka markii la dhameeyo abtirkii la dhameeyo nabiga lagu abtirsado lagu dhammaado nabiga hadalkiisa baa bilaaban sala allahu alayh waali wasalam ah, marka xabiib can maymuun bin abi shabiib meeshan marka ladaaif isnaad baa ku jirta oo maxay tahay ladaaif isnaadka waxaa weeyaan kow sanadkan dhammaantiis waa kuufiyiin sanadkan dhammaantiis kuufiyiin wey nimankan reer kuufa ay ahaayeen nimankan rawaada adi warinayo dhammaan waa reer kuufa kuufadan ciraaq ku taalla ayay u nasba sheegtaan ilaa shucba mooyeene shucba binu xajaar isagu waa waasidi basri weeyaan inta kale laakiin waxaa weeyaan ama waasidi waasid weeyaan inta kale waa kuufiyiin ladiifada kale waxaa weeyaan riwaayat taabiciin can taabiciyin baa ku jirta sanadka oo xabiib ninka la yihahda bin abi thaabit waa taabici maymuun bin abi shabiib oo taabicuu ka warinaya <clears throat> marka waa riwayat taabiciin can taabiciin wayna dhacdaa in badan waxay ka badan tahay riwaaya saddex taabicio iska warisa waxaa dhacda afar taabici oo iska warisa ayadana way dhacdaa wa saxaaba saxaabi saxaabi ka warinayo ayadana way dhacdaa qaala xadaana baabun fi taxdiiri min alkadib been baa laiskaga digayaa ah, calaa rasuulilah lagu been unta calayhi salaatu wasalaam lamid ma aha beenta kale ee dadka kale laga been sheegi iyo nabi maxamed alayh salaam in lagu been uunto alayh salaam iskuma dhowaa waxadaana abu bakr bin abi shayba cabdullahi bn muxamed bn ibrahim qaala xadaanaa gundar muamed muxamed ibnu jacfarin gundar baa la sheekhiisii ibnu jurayj baa u bixiyey ibnu jurayj baa basro tegey waa lagu soo xoomay su-aala la weydiiyey xasanulbisri wax badan ka wariyey waa lagu buuqay hadaladii iyo su-aalihii faraha badnaa iyo shaqabkii waxaa ka qayb qaatay ninka la yihahdo maxamed binu jacfar uskud yaa gundar buu ku yidhi marka qundarkana ah, waa mushaaqibka qofka fadaqa ee hadalka badan ee dadka yar dhiba marka waa ardaygiisa u canaananayaa qundar ah, naanaystaasu caan ku noqday magaciisa maxamed binu jacfar baa la dhahaa qaala xadaanaa qundar can shucbat bn xajaaj alwaasidi xaa waa soo egaa taxaahade وxadثna محamed المثنى الcnز abu muسى الزmن وبن bشhاaر محamed بن bشhاaر بن dar waa shayku kutub sit lixda sitada ee maqlaysay bukhaari uu aabbaha u yahay muslim abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja lixdaba sheekh bay u ahaayeen maxamed muhane iyo ibn bashaar lixdaa sheekh ba sheekh bay u yihiin rag badan rag qiimo badan baa ilaahay yaa ka soo saaray maxamed muhane iyo raggaa aragtay ayay maaragtay ahaayeen oo toos oga weliba labadoodan xaafid ibnu xajar wuxuu dhahaa kaanaa ka farasay rihaan kaanaa ka farasay rihaan isku wakhti bay dhasheen isku magaalo isku xillina way dhinteen qaalaa waxay yidhaahdeen xadaanaa moxamed bnu jacfar waa kuma gundar waa kaada soo marinay marka inaad barato alqaabta iyo asmaada iyo kunada iyo nisbada waa laga maarmaan kitaabkan ma aha sidii kitaab mukhtasaroo matniga uun aad fiirsani u fiirso laba cilmi baa laisugu kaa keenay cilmu riwaaya iyo cilmu diraaya hadda waa inaad la socotaa ha fududaysanin sanadka lannahu diintii buu ka mid yahay sanadku diintii buu ka mid yahay waa inoo imaan doontaa marka inaad kala barato marka laqabka raawiga iyo magaciisa iyo kunyadiisa iyo nisbadiisa waa muhim lianlaa tadunna shaksan waaxidan shaksayn saadan hal qofa ugu marayn laba qof inay yihiin haddaadan u baranin qundar inuu yahay maxamed bnu jacfar hadda waxaa laga yaaba inaad tidhaahdo gundar waa kow maxamed binu jacfar labadaas ismutaabaceen baa inaad tihahdaba oo tidhah xadiidku min alqaraabati ila alcaziiz qariib minimadu intuu ka baxay buu casiiz noqday halkaa deena aad ah, shabaka ku dhacday iyo dabin dabin aad ku dhacdo taasaa laga yaabaa iska ilaali marka xadaanaa maxamed bnu jacfar gundar qaala xadaanaa shucba bn xajaaj alwaasidi can mansuur ibn muctamir can ribciy ibnu xiraash ribciy ibnu xiraash waxaa la yidhi isaga iyo walaalkiis rabiic rabiic ibnu xiraash labadooduba waxaa laga soo naqliyay inay dhaheen laa nadxak xataa naclama a min ahli jannati naxnu am laa a ah, qosli mayno ilaa ka ogaano inaan ehlu sacaado nahay o ehlu janno nahay iyo in kale ilaa ka ogaano qosli mayno adduunka intaan joognaba warkaasaa laga naqliyey markaasaa labadaba waxaa la arkay markay dhinteenoo la dhaqaayay ayagoo muusoonaya muusoonaya ayaa la arkay ayagoo meyda ay muursoonayaan waayahay waa karaamat lawliyaa haddii karaamat alawliyaa haabitatun cinda ahli sunna ahlu sunnaha agtooda waa sugan tahay bidaliili qur'aani wa sunna qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga alayh salaam intaba way noo sugaysaa karaamat alawliyaa awliyada ilahay inay karaamo leeyihiin laakiin awliyanimada kuma xidhno in karaamo ay kaa daahirto ogow inay karaamo kaa daahirto awliyanimada kuma xidhno laba wasfi uun xaqiiji labadaa tilmaam maxay yihiin macnaha hal tilmaam bay iskugu imaan doonaan weyne alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim wala hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu labadaa wasfi waayo iimaanna haddii lagaa helo taqwadana lagaa helo oo wixii xumaana ka tagto wixii wanaagana la imaato wey baa tahay laakiin awliyadu maraatib bay leeyihin way kala sarreeyaan cinda allahi ina akramakum cinda allahi maxaa la yidhi atqaakum baa la yidhi taqiyukum lama dhihin atqaakum sida loo kala taqisan yahy ee karaamada ku socotaa ayib in marka qofka muslimka ah welinimadiisa iyo karaamadiisa ay muuqatana maslaxa inayna ugu jirin baa laga yaabaa oo haddii karaamadiisa muuqato waxaaba dhici karta in shaydaanka uu halkaa ka soo galo guruur uu ku rido kibir ku rido dadkii uu addoonsado hadhow wax ismoodo halkaa samada uu isgaadhsiiyo tawaaduc iyo edabtii la rabay intuu ka tago deena sife ilaahay oo kibir ah uu la qaybsado deena dhulka u dhufto wayna dhacdaa arrintaa way dhacdaa iska ilaali taas marka inaa asturaataa ku fiican sidii ninkii ah waysulqarani waysulqarani muxuu yidhi akunu min qubaraa'i naas axaba ilay dadka iska qarsoon inaan ku jiro dadkay dhinac kaga jiro yaan jeclahay bu yidhi markii la ogaaday inuu weli karaamo leeyahay oo lagu soo yaacay annahu samica wuxuu maqlay ribciy caliyan cali bin abi aalib radia allahu canhu oo yakhdubu khudba akrinaya qaala cali wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sala allah alay waslam nabigu wuxuu yidhi laa takdibuu calaya war haygu been uumanina fainahu man yakdib calay qofkii aniga ugu baanuunta yaliji naar buu galayaa ama yaliji naar ha gale jumla ducaaiya ducaa coley wey naar ha galo qofkii ugu baanuunta naar ha galo buu nabiga sala allah alay wasalam ah. waa arrin culus soo maaratid arrin culus weeyaan nabiga waa lagu baanuunta alayhi salaatu wasalaam naar baa lagu galayaa hadduuna qofka ka toobad keenin oo toobadna suxaa la imaanin waxaa weye waciid shadiida waayo aad u culus xadiidkan isaga iyo xadiista lamidka ee kadaba calayhi mutacamidan wuxuu ka mid yahay alaxaadiiu mutawatira lafda axaadiista mutawaatirka la yidhaahdo ee qadciyu hubuuti wadilaala qadciyu hubuuti wadilaala yacni sugnaanshaheeda uu qadciga yahay ee mutawaatirka bay soo gelayaanoo arbaciina saxaabiyan ayaa la yidhi waa kuwa ugu yar inta ugu yar ay sheegeen afartan saxaabi baa nabiga ka warisay sala allah alay ali wasalam afartan saxaabi ayaa nabiga ka warisay kuwa saxiixana zubayr iyo cali bin abi aalib yaa kamid a ayib afartankaas waxaa kamid a casharatu lmubashiriin fi ljanna almubashiriin tobanka jannada lagu bishaareeyey ayaa kamida tobanka afartanka qof ee warinaysa xadiidkan ayaa kamida ayb marka beentaa ayada ee nabiga uu in lagu beenunta ay xaaraanta tahay in lagu naargeli ee nabiga uu diiday calayh salaatu wasalaam ama ha ahaato wax axkaam ku saabsan axkaam shareeca ku saabsan iyo takaaliiftii axkaamtii ama ha ahaato wax tarkiib iyo tarhiib ku saabsan a lama ogolo in nabiga lagu beenunta alayh salaatu wasalaam bikhilaaf waxay ku tageen qaar kamida alfiraq daalla niman la yihahdo kulaabiya ayaa waxay yidhaahdeen wixii tarkiib iyo tarhiiba dadka la jeclaysiin khayrka cibaadada iyo daacada dadka la jeclaysiin nabiga xadiid aan jirin intii lagu been uunto nabiga calayh isalaatu wasalaam baa yidhi li dhaho si dadka masaajidka usoo galaan u cibaadaystaan u daacaystaan waa la saban karaa bay dhaheen oo waxay dhaheen naxnu laa nakdibu calaa rasuulillah wainamaa nakdibu lahu ay liajlihi isaga diintiisa difaaceeda iyo dadku soo aruurinteeda iyo jeclaysiinta dadka yaan been u sheegaynaa bay dhaheen waa maslaxadiisi kaburad kalimatan takhruju min afwaahim in yaquuluuna ilaa kadiba waxay ku hadleen fiirfool xumadeeda ma wax tarkiib ah oo tarhiiba oo khayr iyo wanaaga oo ummadda maslaxa ugu jirto oo nabiga uu ka tegay baa jira calayhi salaatu wasalaam waana tusay wax allaala wixii dadka dhibaato u keeni kara addunya akharana waa oga digay sala allahu alay waali wasalam ilaa uu saxaabadiisii oo boqol kun ah uu makhraati gashay oo yidhi alaa hal ballaqtu war mayna gaarsiiyey oo ay dheheen allahuma bala ay dheheen bala marka xadiid bay soo deliishadeen oo man kadaba calaya mutacamidan liyudila bihi naas falyatabawa maqcadahu min annaar ninkii igu been uunta xadii ah, kadaba calaya mutacamidan liyudila bihi naas riwaayadaasay ku dareen liyudila bihi naas marka dadka in lagu baadiyeeyo ayaa la diidan yahay bay dheheen ee dadka haddii lagu soo hanuunini dhib ma laha ko horta liyudila bihi naas ziyaadada waa baail imaam nawowi baa soo naqriyey ittafaqa alxufaad buu leehay calaa butlaani hadihi ziyaada ziyaadada inay baatil tahay xufaadoo dhan way isku waafaqeen liyudilla bihi annaas calaa sixati calaa taqdiiri sixatihaa inaan dhahno waaba saxiix haddaa ka soo qaadno fardan wa taqdiira ka soo qaad waxay dhaheen ta'kiid unbay faa'iideynaysaa lianna nabiga calay slam lagu been uunto maa hiya ila dalaal baadinimo unbay keeni faman adlamu man iftara cala allahi kadiban liyudila annaas oo kale wey ninkii ilaahay ku been uunta yaa ka maarata daalimsan inuu dadka baadiyeeyo leano beenuumasho ilah lagu baanuunto waa baadiyeen ummadda la baadiyanayo jawaabta saddexaadna laamtaas liyudila bihi naasadan waa laamulcaaqiba wasayruura faltaqadahu ahlu fircauna liyakuuna lahum caduwan waxazanan oo kale weeyaan fircawn qowmkiisii baa qaatay muusa calayhi salaam si uu cadow ugu noqdo iyo walbahaar iyo xusni yani sayruuro weeyaan oo aakhirku saasuu noqon doonaa ya-ulu ilayhi lamru inuu cadowoodu noqdo waxaasoo dhan baa lagaga jawaabay marka warkooda halkaa u tur nin la yidhaahda abu muxamed aljuwayni oo abulmacaali aljuwayni iyo imaamu alxaramayn aabbihiis weeyaan ayaa wuxuu dhihi jiray duruusta uu akrinaayo ninkii nabiga ku beenuunta calayhi salaatu wasalaam kaafir gaala weeyaan jamhuur ahlilcilmi buu ku khilaafay wiilkiisaaba kamid ah oo diidi jiray oo dhihi jiray warkaasi waa war waxoogow ka badbaadaysahoo mubaalaqa ay ku jirto saxna maaha buu dhihi jiray saxna ma aha oo waa gaaloobaya waa kaafir taasuu diidan yahay jamhuurtuna ay diideen laakiin waxaad moodaa ninkaa warkiisa ma tira gaar ahaan hadduu qofkan asagaa uu u qasto oo arrintaa iyada tacamud iyo kas ay ka tahay kas ay ka tahay oo shareecada uu waxaan jirin uu soo gelinayo ziyaadada uu la imaanayo kitaabka alle iyo sunnada nabiga awaamirtiisa ay maaratay reebi weyday inuu ku gaaloobo waxaa weeyaan lama ciisan maayo qaala waxadaanii zuhayr ibnu xarb waxadaanii haddaad maqarto wawaas waa walocadadkii wey tii naxwada wey xadiidkan iyo kaa kale way isxoojinayaan wayaan waa isku cadfan yihiin waxadaanii uhayr bnu xarb uhayr bnu xarbi abu khaym kunyadiias mashhuur ku ya abu khaym in badan arki doontaa abu khaym qaala xadaanaa ismaaciil yani ibnu culaya ismaaciil ibn miqsam ismaciil ibn ibrahim ibn miqsam baa la dhahaa culayadu waa hooyadiis laqabka hooyadiis baa loogu abtiriyey si kalena waa lagu garan waaye saasuu mashhuur ku ahaa waana nici jiray in la dhaho laakiin dantaa keentay xadiidkaa naga fakanoo naga dhumi marka waxaa weeyaan ibnu culaya yani ibnu culayadaas hadda wuxuu zuhayr ma ahe waa muslim zuhayr markuu ka warinaya sheekhiisa xadaana ismaaciil buu ku yidhi laakiin muslim baa wuxuu ku cadday ismaaciilkan inuu yahay ibnu culaya oo ismaaciil ismaaciil kalaa jiray ibn khaalid iyo keyr baa jiray can cabdilcaziiz bn suhayb can anas bn malik albasriy anas bn mali anas bn malik ibnu nadr ibnu damdam weeyaan abu xamzat albasri khaadimu rasuuli illahi sala allah aleh wasalam saxaabi jaliila toban sano nabigu u khaadimay alayhi salaatu wasalaam ducadii nabiga ku dhacday maal iyo xoolo iyo waxaa ujeedaa maal iyo dad labadaasba waa loogu duceeyey marka jannana waa loogu duceeyey labadii waan helay bula tikalho sugaya waa helay ducada nabig alay slam wuu helay annahu qaala wuxuu yidhi inahu shani layamnacunii waxaa ii diidaya an uxadiakum inaan inii sheego xadiian xadiid kaiiran fara badan axaadiis fara badan inaan inii sheego waxaa ii diidi ana rasuul allah nabiga alayh salam baa qaala yidhi man tacamada calaya qofkii korkayga u qastaa kadiban beenuumasho ugu beenuuman falyatabawa ha u diyaargaroo maqcadda uu meeshuu ka geli lahaa mina naari naarta booskiisi naartuu ka geli lahaa diyaarsado hasi u diyaargaroobo nabigaasaa yidhi calayhi salaatu wasalaam marka tanaa ii diidaysa waxaan ka yaabi gaar ahaan markuu duqooboo cuslaaday oo maskaxdiisii wixiisii uu dee u duqoobay wax badan wuu halmaamay xataa mararka qaar xasanulbisri buu u xaaleyn jiro dhisir ka qaata ka qaata xasanulbisri wax weydiiya ila boqol sanuu ku dhawaadee tanaa ii diidaysa waxaan ka baqi bu yidhi halmaan iyo kafle iyo qalad iyo wax inuga dhaco aan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna sheegen aan sheegaan ka baqaayaa inaan xadiista badiya saasa ii diidi maca dalika anas wuxuu ka mid yahay mukiriina min adii almukiriina min alxadiid buu kamid yahay kuwa xadiista nabiga aadka u badiyey buu kamid yahay oo dhowr kun gaaray abu hurayra iyo ibnu cumar markii lasoo dhaafo anas baa lambarka saddexaada anas baa lambarka saddexaad noqon saxaabado dhan marka laisku aruuriyo akaru xadiiibu anas lambarka saddexaad gelaya qala xadaana muxamdu maxamed ibn cubayd اqbari qala xadaana abu cawaanata alwadax ibn cabdillahi اlyashkuri an abi xasiin xaada waad kor dhegeysaa keligii baana xaada la kordhagay inta kale xusein wey can abi xasiin cuثmaan binu caasim baa la yidhaahdaa abu xasiinkan kunyadaasi mashhuur ku yahay cuثmaan binu caasim alasdiy alkufi can abi saalix الsamaan zayaadna waa la yidhahdaa subaga iyo saliidu gadi jiray saasaa marka laqab iyo naanis laga dhigay wasmahu dakwaan magaciisa dakwaan baa la dhaha abu saalix can abi hurayrata dawsi radia allahu canhuma radia allahu canhu abu hurayrata dawsi hooyadii saxaabiyada aheede aabihii kuma jirta meesha kuma jir abi hurayrata dawsi radia allahu canhu cabdiraxmaan binu sakar afartan qowl ayaa la gaarsiiyey ilaa soddon qowl qaarkood yaa magaciisa iyo magacii aabihii baa la isku khilaafay laakiin waxaa u mashhuursan cabdiraxmaan binu sakhr inuu yahay abu hurayra radia allahu canhu wa ardaah saxaabi jaliila akharu saxaabati xadiida cala liطlaaq saxaabada nabiga ninka ugu xadiid badan buu ahaa hamsata aalaaf wa alaaumia wa arbacin wa sabciina xadiidan ayuu nabiga ka wariyey sala allah aleh wasalam shan kun iyo saddex boqol iyo afar iyo toddobaatan iyo afar xadiid shan kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo afar xadiid buu nabiga ka wariyey alayh salaam saxaabada lamid nin lamida waa la waayey nin lamida waa la waayey ninka asaga abu hurayra nabigaana u qiray calayhi salaatu wasalaam inuu yahay xariis fi lxadiid markuu weydiiyey uu yidhi man ascadu nnaasa bishafaacatika dadka yaa ugu liibaan badan oo ku liibaani doona shafaacadaada nabi allow ayuu nabigu wuxuu yidhi waxaan ogaaday intuun jawaabtooda ka jawaabeen yuu tacliiqiyey su-aashaas qof kale inuuna kollaba weydiin doonin adi aan ahayn limaa ra'aytu min xirsika cala aladi fi lxadiid buu yidhi xadiidka saad ugu dadaalayso ayaan ogaaday bu nabi alay slam waa kala yaqaana nabi saxaabadiisa ardayduna waa sidaas oo ninka ardayga ahee soo baxaaya ee dadaalkiisa iyo muxuu ahaa xirsigiisa ardada kale ka soo bixi waa la garan waa la ogaan ishaa la gelina waa la ogaan ah, soomaalida waxay tidhi sumal he ya waad khaladay sumal he sumal baraar baraar kuma jiro sameen sumal baraar kuma jiro mataqaana sumal qaar baa sumal garanaya inta badan dhalinyarada sumal maba garanayaanba baraarra ma garanayaan in badan oo kamida waa in loo fasira marka subalku waxaa weeyaan waa wanka qoodha ah ee idaha abaahiya abaahin maxaa la dhaha <laughs> ayaduna waxaa weeyaan waa tafsiir kale ayay u baahanta hariib waayo idaha rimiya marka banaarka yaryarka ahee duur mxuaha banaanka iyo boodka daaqa midka subalka noqonaya u ka soo bixi isqurqurin oo isqurqurin oo luquntusaad ihi oo dirba u isqeybaali asagoo yarbu isqeybaali saa marka markii arda la yahay ninka ardayga ee dirba isticdaadka iyo isdiyaarinta sameeyey ee aruursan kitaabkiisa si fiican u dhegaysta ee si fiican u tacliiqiya ee raacashada u badiya ee mar walba gollanka ku wada waad garanaysaa waad arkaysaa dadaalaya marka jazakum allahu khayran idinko dhan ilahay naga dhigo dhammaan inagoo dhan ilahay naga dhigo dadka ahluxirsiga dadaalka allah naga dhigo laakiin waxaad ogaataan dadaal badan baa loo baahan yahay gaar ahaan xilligan cilmigu uu yaraaday culimmadu ay tagtay aqoontii ay yaraatay jahligii uu batay xumaantii ay badatay maanta waxaa loo baahan yahay inaan waajib waxaa ah in diinta loo soo laabto oo la xumbaaro shareecada shareecada la xumbaaro abu hurayra radi allahu canhu nin dadaal badan buu ahaa nabigana calayhi salaatu wasalaam waa u qiray barakadii nabiga iyo ducadii nabigana waa ku dhacday sala allahu alayh waaalih wasalam qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabiga wuxuu yidhi man kadaba calaya ninka igu beenuunta mutacamidan ukas mutacamidan taas waxaa weeyaan hadduuna ukasaynin ilduuf baa ku dhacay iyo kaflatu saalixiin ooma qastin kaas waxaa weya kuma jiro mutacamidan leanna qofka khaatiga agafah ah, iyo qofka naasiga ah marfuuc waa la korya lakiin asaga laftirkiisa qofku inuu khada badnaado oo mar walba gabidhac badnaado waxaa weeyaan mulaxadow ah, yaraan waa la dhi dhinac naba leexaa la warkiisa la qaadan maayo falyatabawa maqcadahu meeshuu ka galayo booskiisa ha diyaarsado min anaar naartuu ka geli lahaa uu ku naargeli ha ogaado marka u fiirsa waxaa nabiga alay slam aan ka sugnayn yaa nabiga loo tiirinin waxadaana maxamed bin cabdillahi bni numayr qala xadaana abi cabdالlah bn numayr qala xadaana saciid bn cubaydin qala xadaana cali bn rabiica qaala ataytu lmasjida masaajidkii baan imaaday masjid kuufa wey wlmugiirau mugiira bnu shucbana amiiru kuufadaas uu amiir ka yahay mugiiro kuufa amiirkaa baan masaajid imaaday qaala faqaala muiira wuxuu yidhi muqiiraha marka amiirka dhiisiga magaalada ka ah masjidkii bu wax ka akrinayaa oo sheekh weeyaan oo culimmadiibi dadka waxbaraysayba hogaan ka yahay sidaasay ahaan jireen salafka ummadda qoonta iyo macrifada iyo diinta iyo taqwada iyo waxbarashada qofka asaga ee diinta u dhow kaasaa ummadda hogaamin jiri oo ninkaas xalaal iyo xaraan kala garan ee xaq iyo baatil kala garan ee saxiix iyo faasid kala garan qofkaasaa addoommaha xuquuqdooda iyo waajibaadkoodana garan kara oo ilaahay oga baqi kara qofka kale en waxbaba garanaynin waxbaba aan garanaynin faaqidu shayi laa yucdi qof aan waba biin waba aan garanaynin waxba ma bixin karo ah, waa hamagsanaya qof hamagsanayo indhalaaris ka socduu noqonaya waa dhibaatada dhacday nabigeennana waa sii sheegay calayh salaam inay tahay calaamat lqiyaama saacadda qiyaama calaamada lagu garta waxaa ka mid ah idaa usnida almru ilaa hayri ahli dadaan ehel u ahayn markii madax laga dhigto oo kuwii ehelkaana ay meelaha un indhaha taagaan oo ay daba taagnaadaan kuwii aan ehelka ahaynna ay sadaarada qabsadaan iyo hogaanka deenna ay siday rabaan u baytamaan oo iskaga tuntaan muqiiro waa kan marka waa amiiru lkuufa faqaala almuqiira wuxuu yihi samictu rasuula allahi sala allah aleyh wasalam ninka madaxda waxaa rabaa inuu xadiista iyo qur-aanka wax ka yaqaan soo daliishado waxaa la yidhi iyo maamaha meesha lama fadhiyo samictu rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam baan maqlay yaquulu asagoo le ina kadiban been calaya aniga laygu been laysa ma aha ka kadibin been lamid ma aha calaa axadin qof kale lagu beenuunto faman kadaba calaya ninkii igu beenuunta mutacamidan u kas falyatabawa ha diyaarsado maqcadahu booskiisa minanaar uu ka gelaayo ha sii qorshaysto niyad ha ku sii hayo waa ahlu naare maxaa yeelay nabigan oo lagu beenuunto iyo dadka kale beenta lagu sheego lagu beenuunto been laga sheego isku mid maaha nabigu waxaa weeyaan saaxibu shareeca haddaad tiraa nabi maxamed baa saa yidhi waxaan diin ahayn ayaa dadkii yaa diin ooga dhigtay oo lagu dhaqmay oo nabiga loo tiiriyey oo ilahay lagu caabuday laakiin dadka kale haddaad ku been waa nabtiino iyo been iyo zuur been wey laakiin ma gaarsiisnaa ilaa heerkaas nabiga oo lagu beenunto ma gaarsiisna sala allahu aleyh waali wasalam waxadaanii cali bnu xujri sacdiyi qaal xadaana cali bnu musir ahbarana maxamed bnu qays alasdi can cali bni rabicata alasdiy can mugiirati bni shucba can nabi sal slam bimili walam yadkur ma sheegin ina kadiban ah. walam yadkurtaasi faacilka yadkur waa inaad soo saartaa qofka uu khilaafay ee wuxuu sheegay uu ku khilaafayna waa inaad ogaataa mutaabaca la dhaa meeshan mutaabaca ayaa la yidhaahdaa sanadkan sanadkii hore bimilihiida aad maqlayso waxaa weeyaan waa taxwiil oo sanad horaa lagugu xawilay haddaad u fiirsato kii u dambeeyey sanadkii u dambeeyey riwaayati moxamed bin cabdillahi bin numayr aabihii buu ka wariyey saciid bin cubayd buu ka wariyey saciid ibnu cubayd saciid binu cubayd yuu ka wariyey ali cali ibnu rabiica soo maarti halkaasay labada sanad iskugu imaadeen cali bn rabiica isugu imaadeen marka waxaa ismutaabacinaya maxamed ibnu qays alasdi iyo ninka la yidhaahdo saciid ibnu cubayd labadaasaa isku martabo ah sheekhoodana waa cali bnu rabiica ah. marka ninka la yidhaahdo ah, maxamed ibnu qays wuxuu mutaabacaynayaa oo xadiidka ku raacay saciid ibnu cubayd labaduba hal sheekh bay ka wariyeen cali bnu rabiica ah. cali bnu rabiica iyo labadaba ka warinayaan mutaabacadaas waxaa la dhahaa mutaabaca taama maxaa yeeley way siman yihiin moxamed binu cabdilaahi bnu numayr iyo abi ninka la yidhaha cabdullaahi labadaas sheekh kadib saciid sheekh saddexaad buu noqday kana cali bnu xujrin sacdi iyo cali bnu muslim laba sheekh buu soo tirsaday ka saddexaad wuxuu noqday maxamed bnu qays labadooduba sheekhooda cali bnu rabiicuu noqday mutaabaca taama baa la dhahaa mutaabacatun taama marka laba arday ismutaabaceen oo sheekhooduna uu hal sheekh yahay oo sheekh iskugu imaadaan yaa taama la yihahdaa midda kalena qaasira qaasira bidaraja iyo qaasira bidarajateen iyo yay usii qaybsamaan markaa saa ogaatay bimilihi marka macnaha waxaa weeyaan sanadkan la arooriyey waxaa xadii u ah xadiidkaa hore ee uu muqiira binu shacbi warinaayo ah ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axad bimilihiga waa kaas xadiidkaas oo kale marka walam yadkur faacilkii garatay hadda waa kuma muxamed ibnu qays wey walam yadkur muxamed bnu qays ma warinin lam yadkur ma sheegin moxamed bnu qays sida uu u sheegay saciid binu cubayd oo kale ina kadiban calaya laysa ka kadibin ma sheegin ee wuxuu ka bilaabay uun man kadaba calaya mutacamidan falyataba maqadu minha intaasuu ka bilaabay waa garatay marka faacilka ulamaadku garatay ayib alaa axadi intaas munshay intaas munshay baabun wuxuu ku saabsan yahay annahyu can alxadiid bikuli ma samic wallah aclam billahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina mxamed